بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu ku jirnay darskeeni siirada ahaa waxaanaynu maraynay cadaadiskii muslimiinta lagu hayay iyo nimankii mushrikiinta ahaa oo bilaabay doodo badan oo ay kala soo horjeedeen saxaabada oo ay isku dayeen inay tashkiik ama shaki geliyaan dadku wuxuu aaminay ama caqiidadii islaamiga uu nebigu ula yimi calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha si muranka badani ka dhacay maalan waxaa ka mid ahaa baynu soo tilmaamnay dhowr shay waxaa kaloo ka mid ahaa baynu leenahay suuratu ruum maalan siduu xadiidkii termedi sheegayo markay qeybta hore soo degtay ee suuratu ruum alif laamim gulibat iruumu fii adna alard wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuuna fii bidci siniin suuraddaasi markay soo degtay qeybteedaasi hore oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo ruum in la jebin doono oo fii adna alardi lagu jebin doono kadib intay guulaysteen muddo dhowr sannadood gudahooda waxay noqotay runtii saadaalin aada u cajiiba qur-aankuna nubu'aadkiisa waxaynu maalintii dhaweyd soo tilmaamnay nubu'aaddii suuratu tabat tabat yada abilahabin watab aynu nidhi waa nabu'a sheegaysa qur-aanku uu ku tilmaamayo inaanu abilahab weligii rumaynayno ahlunaarna inuu noqonayo siduu alla u sheegayna way u dhacday iyadoo gaalo kaloo badani joogtay oo iyagu qaar badan oo ka mida ah ay soo islaameen tanna waa wadcigii caalamka markaa ka jiray labadii dowladood ugu xooga roonroonaa oo midna ay tahay dowladdii romanska la odhan jiray albizantiyiin midna ay tahay dowladdii iraniyiinta ama bershiyanka la odhan jiray oo labadii dowladood ee caalamkii markaa la yaqaanay u xoog badnaaya colaad weynina ay ka dhexayn jirtay oo labadan dowladood aad bay isu hayn jireen colaad weynina way ka dhexaysay ayaa waxaa la jebiyey romanskii dhulkaa urdun ay hadda ku taalla agagaarkeeda lagu jebiyey jab aada u xun waxay dadka wax indhaindheeyaa markaasi u arkayeen inaanu jabkaa dabadeed soo kacaynin romanisku waxaana aada u xoog bato aada u muuqday dowladdii bershiya ama eraaniyiintii waxaana la islahaa dib usoo laabmi mayso taa romanisku saadaalina aada u fog bay ahayd in la yidhaahdo wadcigay markaa ku jireen iyo noloshay joogeen iyo sidii loo jebiyey iyo dhibtii ku dhacday waxa in la yidhahdo mar dambay soo noqon doontaa ay wax qabsan doontaa qur-aan baa cirka kasoo degay degaya ilaahay leeya way soo noqonayaan iyagaana wax qabsanayaan qorayshi markaa waa ku istihzaado waa ku qososhay muslimiintan kulee romaniskaa laga takhallusay baa mar labaad imanaya aad bay ugu qosqosleen dabeetna waxaa la yidhahdaa muranku wuxuu dhex maray abibakar iyo koox mushrikiinta ka mid ah markii dambe waxay ku heshiiyeen inay rihaan dhigtaan inay sharatamaan oo ciddii sharadkaa laga helaa xoolaha in laga helo fi shariica hadda waktigan aynu joogno sharatankaasi ma banaana laakiin intii aanay taxriimku soo degin ayuu ahaa dabeetana wuu la sharatama in la jebin doono nimankaasi romaniska ah sida qur-aanku sheegaya inay sax tahay iyo inaan waxba ka jirin rihaankaasi sidii qur-aanku sheegaya ayay u dhacday oo waxaa la jebiyey nimankii romaniska ahaa mar dambe ayay wax jebiyeen waxaad moodaa inay kaloo la hayay fikrad odhanaysa kristanka oo markaasi uun dee dad lagu tirinayo inay alla rumaysan yihiinah iyo nimankan kale bershiya oo iyagu qolada sanamka caabudaa oo asnaamta ka tirsan oo aad mooddo mushrikiintu xagga asnaamta inay iyana siyaasiyan taageerayeen oo u arkayeen xoog badnida asnaamta ay xoog badataa inay dani ugu jirto muslimiintuna inay dhinaca kale taageerayeen iyo iyadoo jaziira alcarabiya gaar ahaan magaalada maka la yidhaahdo aynu nidhi waxaa ka jiray maka dhul baac mushtar bay ahayd markaa siyaasadda duwaliga ah ee dabaddu in badan ayay u fiirfiirsanayeen waayo maadaama tijaaradoodu nabadgelyada ay ku salaysnayd waxaa halkana la jebiyey subxaana wa tacaala markaasi nimankii beershiya la odhan jiray wa yowmaidin yafraxu lmu'miniintii baa dhacday cadaadiskii muslimiinta lagu hayayna wuu sii tiro batay waxaa bilaabmay wakhti uu nebigu u ogolaado saxaabadu inay hijrooto maka inay iskaga tagaan wuxuu u ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inay u hijroodaan dhulkii xabashada hijrada xabashada loo hijrooday laba goor ayay dhacday mar hore iyo mar labaad si ay culammadu isku waafaqsan yihiin ama bukhaariba siduu soo aroorinayaan rajaynaya labadaa goor ay dhacday marka hore waxaa la yidhahdaa wakti sii yaro horraysa bay ahayd kutubi taarikh waxay sheegaan sanadkii shanaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam soo bixiisa meelahaas buu ahaa dadka hijroodayna nin kastoo sanad saxiixa ku haynin laakiin sida waaqadiiyo ibnu isxaaq midba laba riwaayadood oo iskhilaafsan ay sheegaan ibnu isxaaq wuxuu ku sheegaa toban raga iyo afar dumara inay haayeen waaqidina si sidaa ka yaro gedisan buu ku sheega waa koob iyo toban nin iyo afar dumara inay haayeen yani hal nin baa dhifrin isu dhexeeya markaynu isku darno un waa dhowr iyo toban qof waxaa la tilmaamaya inay hijrada hore hijroodeen weliba riwaayadaasi ahlu taariikhu ay wariyaan inaynu nidhi sanad xooggan uma hayno waxay kusii sheegaan in ay doon ku kiraysteen nisfu diinaar ama dinaar badhkii inay doon ku kiraysteen dinaar barhkii waa ilaa laba garaamoo dahaba meelahaas ay ugu raaceen eh, dhulka xabashida markaynu eegno riwaayadda saxiixa ee soo aroortay maalan ama isnaad xasana qisada uu ku soo aroorinayo eh, ibnu isxaaq laftiisa iyo ibnu hishaam siiradiisaba ku taalla isnaadkaasi xasankaa waxa ay tilmaamaysaa umu salama oo sawiraysa umu salama oo ummahaatulmuminiinka kamid ah oo sawiraysa hijradaasi siday u dhacday umu salama waxay ka mid tahay dadkii koowaad ee hijrada koowaad ka qayb galay waxay leedahay markii dhulku nagu cidhiidhiyoomay maki markay nagu cidhiidhiyoontay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii la imtixaamay ee la fidmeeyey ee uu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhib ku dhacaysa saxaabada ee diintooda loogu geysanayo daraaddeed ee rasuulkuna uu awoodi kari waayey inuu wax ka celiyo isagoo isagu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku jira bay tidhi fii manacati qowmi ama tolkii ay wax ka celinayeen oo isaga abitaalib baa markaa noolay oo aan adugu munaawashaad iyo cadaadisyada qaarkood aynu soo sheegnay mooyaane aan si toosa ah isaga dhib badan oo caynkanoo toose aanay jirin ayuu wuxuu necbaystay bay leedahay saxaabadiisii waxaa dhib gaadhaysay wuxuu kaloo jeclaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam meeluu ku badbaadaan inuu u daydayo dabeetana maalin ka mida buu intuu la hadlay buu wuxuu yidhi ina biardi alxabasha malikan laa yudlamu axadu cindah dhulka xabashida waxaa ka mida buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa jooga boqor aan agtiisa dadka lagu dulminin ee falxaquu bibilaadih dhulkiisa kaa gaadha buu nebigu ku yidhi xataa yajcala allahu lakum farjan wamakhraja mima antum fiih xataa yajcala allahu lakum farajan wamaraja ilaa iyo alle subxaana watacaala idinka yeelayo faraj ama uu idiin furayo albaab iyo meela ka baxdaan waxan dhib idin haysa intaa meela ka baxdaana laydin yeelayo sidan yeela yani nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbaanu rabin in saxaabadiisa la tirtiro ama isti'saal lagu sameeyo quwada qureysheed ama xoogga qureysheedna wuxuu isku dayayey inay dadkan gaar ahaan dadka ducafaau qowmka qasab in diinta lagaga celiyo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wadcigii dunida ee agagaarkiisa duwalkii ka jiray markuu indheindheeyey wuxuu tilmaamay boqorkan xabashidu inuu uga cadaalad fiican yahay oo romaniskan iyo bersia iyo kuwa kan inuu ka cadaalad fiican yahay boqorkan xabashiyeed oo markaa iyagu masiixiyad haystay ama nasraano aha diintan nebi ciise uu nisbe sheeganayey wuxuu idhi ninkaasi cadaalad baa agtiisa taalla culammaduna waxay idhaahdaan dawlad islaama ah oo dulmi samaysa boqortooyadoodu way zuushaa laakiin xataa hadday kaafirato cadaaladda leedahay cadaaladda waxay ka mid tahay waxyaabaha mulkiga ama boqortooyada ama maamulka dib u dhigay inay suusho iyagoo aayad qur-aana u daliishanaya idan alkufr maca alcadaala iyo duun bay yidhaahdaan gaalnimo cadaaladi la socoto mulkigeedu wuu waaraa laakiin islaamnimo dulmi uu la socdaa ma waarto adoo muslima haddaad xagga dulmiga u xigto laga waayo taad waarimayse waxa waarista kaaga xaq leh ta kaafirka ah laakiin cadaalad ay la socoto saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii bixi karayay markaa waxay baxeen arsaalan iyagoo ah koox koox dhuumdhuumanaysa iyagoo ah oo aan xataa wada soconin dabeetana halkaa xeebtaa laysugu yimi oo waxoogaa kani ay iska heleen meeshaa markay isugu yimaadeenna doontaas bay raaceen iyagoo diintooda la cabsanaya oo xaggaasi qabtay dhibtu markay sii badatay xataa waxaa la yidhahdaa dadka loo fasaxay inay hijiroodaan waxaa ka mid noqday markii dambe xataa abibakar baa isku dayay inuu ka hijiroodo meeshan oo iskaga tago abubakar magaalada makuus kaga baxaa la yidhi dabeetana markuu marayey meel la yidhahdo barkilkhimaad barkulkhimaad meel la yidhahdo markuu marayey ayaa waxaa la kulmay nin la yidhahdo ibnu dakhina ibnu dakhina waa nin mushrik ah laakiin odaybu wuxuu yahay qabiilka la yidhaha alqaara qaari waa qabiil xilfi wadaagga laba ahaa bani zahra nimanka la odhan jiray qabiilkaasuu sayidkiisayay abibakar oo soconayo safara buu arkay wuxuu ku yidhi ya abibakr ayna turid xaggaad u socotaa abibakr wuxuu ku yidhi tolkay baa isoo saaray markaa waxaan doonaya ilaahay dhulkiisa inaan meelun isaga koco aan alle ku caabudo hortay bannaan baan u socdaa buu leeya abibakr fa ana uriidu an asiixa fi lardi waacbuda rabbi inaan dhulka iska socdo uno meel aan ilaahay ku caabudon inoo tago ayaan rabaa ibnu daqina ayaa markaa la hadlay waxaanu ku yidhi ina miluk laa yakruj walaa yukhraj fainaka taksib اlmacduum watasil الrixm wataxmil اlkal wataqri الdayf watuciina calى nawaayib اlxaq war adigoo kale buu yidhi abibakar uma baxo lamana saaro yani abibakar nin isaguna iska baxo oo luma ma aha nin tolkii saari karaanna ma aha waayo buu leeya adigu wanaag dhammaantii baad ka shaqaysaa weedhatani waa weedhii khadiijina ay ku lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo soo waxyooday uu baqayey waxaad moodaa inay tahy kelmad lagu isticmaalo dadka iska fiican weedhay carab isaga isticmaali jiroo kale inay tahy tii oo kalu isna ku isticmaalo wuxuu leeyahay kaan waxba haysan waad wax siisaa qaraabada iyo raximka waad xadhiidhisaa kuwa culus ama dayn ama dhib ama mushkilad ku culus waad ka faydaa ka xambaartaa martida waad soortaa balaayooyinku dadka markay ku dhacaan waad iga gargaartaa nin waxaasoo wanaaga samaynaya waa hal jazaau lixsaani ila lixsaani xaggee lagu saara ma aha buu leeyahy mid baxa anigaa dimmadayda aad ku joogaysa ana magangeliyo ku siiyey buu yidhi magangeliyo anigoo odaygii reer hebela ayaa magangeliyo ku siiyey ee noqo oo dhulkaagii ku noqo oo caabud rabbiga ninkani waa nin gaaleed caynkan leh dabeetana abibakar baa soo noqday isagoo ibnu dakin ay wada socdaan ibnu dakhina markaa quraysh wuxuu iclaamiyey ninkaasi waa magantayda carabtii hore qabaa'ilku waxay isticmaali jireen meesha wada degaa odayada qabiil ka tirsanay hadday cid magangelyo siiyaan waxay ahayd qolyaha kalena inay magangelo siiyaan haddii kale labada reer way isdilayaan waa nin reerka ka mid oo wax la yeelay oo kale sidaa ogeed wuxuu leeyahy anigaa magangelyo siiyey qurayshay dee sidaa ogaada waxaa la yidhaha haddii aad magangelyo siisay annana waa ogolaanay magangeliyadiisa ee ninkaasi gurigiisa haddaba wuxuu ku caabudaya ku caabudo hana daayo halkiisa ha joogo laakiin yuu meelahaa kaga dhawaaqin waxaanu diidannahay muddoo abibakar gurigiisii iskaga tukanayey oo meeshiisii iskaga cibaadaysanayey dabeetana gurigiisa finaagiisa banaankiisa yar hore daaradiisuu meel yar ka samaysta uu ku tukado halkaas baa abibakar intu ku tukado abuu qur-aanka kor u akriyaa markuu qur-aanka kor u akriyana xaafadaha iyo dadka meelaha maraya iyo dumarka iyo caruurta iyo waxaasaa kusoo ururo la yaaba ninkanoo dhegaysta abibakar wuxuu kaloo ahaa baa la yidhaha rajulan bakaa nin oohin badan buu ahaa baa la yidhaha markuu ilahay is hortaago subxaana watacaala hadduu salaad kaco nin aada u ooya buu ahaa baa la yidhi oo aan ilintiisa haysan karin waaba tii caaisha lahayd markuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi abibakar far oo waxaad ku tidhahdaa dadka tuki waxay ku tidhi ilahay rasuulkiisiiyo waa abibakar da isma karaye cid kale u dirbay lahayd idan abibakr nin aada u oohin badan buu ahaa markuu ilaahay ishortaago markay go-aan iyo tala tahayna markuu go-aan qaatona nin aada go-aan adag buu ahaa markay tala tahay waa ninkii keligii lahaa riddadu markay dhacday keligii baan la dagaalamaya saxaab oo dhamay haddaa iska hadhaana xaggana ninka hal adag buu ahaa laakiin ilaahay agtiisa nin kastoo muslim oo adadayga hadduu ilaahay ishortaago ilaahay agtiisa waa wax yaroo sagiira walidaalika abibakr hadduu ilaahay ishortaago ishiisa ilinta kamuu xejin kari jirin abibakar marka halkaasu iskaga tukadaa ooyaa qur-aankiisa akhriyaa qurayshi waxay ka cabsatay ninkani inuu raadeeyo dadkan dhegaysanaya iyo dadkan kusoo ururaya inuu raadeeyo waxaa lagu noqday ibnu daqino waxaa la yidhi dhegayso ibnu daqinow laba kala dooro ninkan inaad magangelyadiisa ka baxaysid oo isu kaayadaynaysid iyo dumarka iyo carruurta inaanu naga waalinay inuu gurigiisa ku noqdo oo hadduu doonayo gurigiisa wuxuu doonaya haka sameeye inaanu dabadu la soo bixin qur-aan la akrinayo ibnu daqina ku noqday wuxuu yidhi abibakarow dee labadaa midun baan kaa doonaya waa magangelyo waan ku siiyey laakiin dee ilaahaaga hoostaada isaga caabudo gurigaaga joog haddii kale magangelyadaydii soo celi oo carabde waxaa qoraysh kale helaysaan yeela markaas abibakar wuxuu yidhi jawaarkaaga heshiiskaagiina waa kuu celiy ilaahay baan jaar la ahaanaya magangelyadaa allaan ku joogayana kala kaxe adna sidii buu joogay abibakarna wuxuu iska aqbalay inuu xamilo wixii dhib gaadhayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu joogaabuu u tilmaamay hijiradii hore saxaabadaa hore hijrootay ee dhowr iyo tobanka ahayd dhowr iyo tobankaasi intay sii maqnaayeen ayaa maalin maalmaha ka midoo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam masjid xaraamka gudihiisa ayuu suuratu najmi akhriyey wanajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa hawa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiid lquwa aayaadkaasuu akhriyay muslimiintii meesha joogtay oo dhammi way sujuuday mushrikiintii meesha dhegaysanayeyna way isxijin kari waayeena way sujuudeen laba ninoo ragga kibirka badan ka mida mooyaane baa la yidhi dabeetana war baa faafay odhanaya qurayshiba way islaamta maalintaasi markay ishayn kari waayeene qur-aanka loo wada sujuuday markuu nebigu akhriyay ayaa war faafay odhanaya qurayshba odayadeedi iyo dadkeedii waaweynaa maanta masaajidkii joogo o dham inta maxamed qur-aan akhriyey ayay dhammaantood wada sujuudeeno dadba wada wada islaameen waxaa jira riwaayaat mursala xadiidka mursalkii waa xadiid uu taabici warinayo oo aan gaadhsiisnayn saxaabi mursal saciid ibnu jubayr iyo abubakar ibnu cabdiraxmaan iyo abulcaaliya saddex mursal oo saddexdaa nin gaadhaya baa jira oo isagu sheegaya in shaydaan nebiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisa uu kusoo tuuray wax oo qiradii ay ka mid ahayd iyagu say sheegaya nebigu akhriyey in uu ammaan yari ku jirtay oo sanamada la ammaanayo oo tilka alqaraaniiqi alculaa ina shafaacatuhunna la turja weedho sheegaya inay ammaan u tahay asnaamta shafaacadoodana in la rajaynayo inay carab soo dhacday riwaayado mursalaa jiro iyagu daciifu sanad oo sheegaya cibaaradatan in shaydaan yidhi oy mushrikiintuna maqleen muslimiintuna aanay maqal oo mushrikiintuna sanamadoodaa la ammaanay bay la sujuudayeen muslimiintuna yacnii suuratu najmi qiradeeday la sujuudayeen laakiin qisadaasi culamo badan baa radiya inkastoo mursalkaasi ilaa xadkiisaasi uu sanadkiisaasi saxiixiyey laakiin culamo badan baa radiya oo waxaa la leeyahay aslulcaqiida bay kasoo soo horjeedaa walidalik baa maala sheekh ilalbani waa kan qoray risaalada dhane la ydhahaa nasb lmajaniiq linasbi qisati alqaraniiq waa warafyad waan u xidhanayaa buu leeyahy qisadaasi sidii loo tuurtuuri laaan wax ka jira aanay jirin waa qiso runtii aan sal caqiidada ku lahayn sida saxiihina waxay tahay uun suuradda tan inay isxejin kari waayeen niman carbeed oo luqado carbeed garanaya bay ahaayeen inay isxejin kari waayeen dhegaysigii suurada tan sidaasi daraaddeed inay la sujuudeen calaa kulli xaal waxaa faafay war odhanaya quraysh baa islaamtay muslimiintii joogtay markaasi ardilxabasha qayb ka mid a ah, ama muslimiintii halkaa joogay war baa soo gaadhay odhanaya qurayshiba way islaamtay dabeetana waxay is idhahdeen dee dhulkiini iskaga noqdo mar hadday qurayshi islaamtay dhibtii way dhammaatay qoladii hore hijrootay dhowr iyo toban ahayd warkaas baa soo gaadhay dadkaasi markaa qayb ka mid ah ayaa ahlu taariikhu waxay yidhaahdaan ama ahlu siyarkubaa soo noqday oo uu ka mid yahay cuhmaan ibnu madcuun ninkii la odhan jiray waxay soo socdaanba markay maka yimaadeen ama duleedadeeda markay yimaadeen ayay ogaadeen warkaasi inaanu sax ahayn quraysh odayadeedii iyo nimankii habaarka qabayna inaanay islaamin waxay noqotay markaasi inay dib u xidhxidhaan haddana halkiibay dib uga xidhxidheen laakiin marka kan waxa ku darsamay baa la yidhahdaa raacay dad kale oo iyana rabay meeshan dhibtii ku tira badatay inay iska hijroodaan ayaa helay dad dee wadamareenoo meeshii soo maro kala yaro garanaya wax dabeetana dad kaloo badan ayaa soo raacay ibnu isxaaq isagu wuxuu odhanayaa markan dambe dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen ibnu jariirna wuxuu leeyahy laba iyo siddeetan nin iyo dhowr iyo toban dumar ah ama laba iyo siddeetan eh, nin bay ahaayeen marka laga reebo buu leeyahy dumarka iyo carruurta dumarkiiy dumarkao qurana waxay ku sheegaan marlabaadkan dhowr iyo toban inay ahaayeen calaa kulli xaal ahlu siyar dad badan bay sheegayaan markan dambe inay ahaayeen oo siddeetanka kor u dhaafay dadkan dambe dib bay u hurjiroodeen waxaanay qabteen iyaguna ardi xabasha culamaai taariikh siday warinayaan waxaa la yidhaahdaa waxay qurayshi markaa tidhi waa dhib badan tahay in meeshaa intay isugu tagaan ay ciidan kale iyo wax ka soo heli karaane nimankan warkoodu intaanu inagu faafin aan soo qabqabanno markaa laba nin oo quraysh waa yeelkeeda iyo raggeeda cajabta badan le ka mida ah ha la diro boqorkaa xabashidana waa nagaashi boqorkaa xabashidana ha loo diro iyo bataariqadiisa yacni wadaadadiisa kalaarjiskiisa ha loo diro hadiyado tiro badan leh haynugu soo dirana hala soo qabqabto nimankaas iyagoo maxaabiisa hala keena baa la yidhi waxaa la diray laba nin oo mid yahay camar ibn alcaas camar ibn alcaas saxaabiga ahaa marka kan gaal weeyaan intaanu islaamin weeyaan camar ibnu caas waa ninkay ku tilmaamaan daahiyat alcarab baa la odhan jiray nin aada u caqli badanoo maskax badan buu ahaa iyo cabdillaahi ibnu abi rabiica labadaasaa la isku daray waxaa la yidhi camarow nimankaa maanta meel kaga soo hoyo keen adigoo wada iyagoo maxaabiisa camar baa yimi iyo ninkan kale la socda oo hadyada wada oo boqortooyada loo sido boqortooyada tan hadiyadda loo siday markaa waxay damceen inay la kulmaan boqorka waxaanay weydiisteen inuu soo celiyo nimanka kan najaashi wuxuu yidhi muslimiintiina bal halaygu yeedho muslimiintii oo uu ka mid yahay jacfar ibn abi aalib baa loo yeedhay wuxuu yidhi bal hadla ka warrama ninkani waxaan buu sheegaya idinku diintiina yacni cadaaladdu way ka muuqataa durbaba waayo cadaalad darro waxa ah in cid qudhi intay cid wax ka sheegto lagu akriyo dabeetana xukumka lagu qaado cadaaladda waxay halkanba ka muuqataa ninkani inuu nin suu nebigu u sheegay cadaalad garanayo yahay quraysh iyo odayadeedii iyo hadyadaheedii iyo waxeedii intuu qaato oo warkii dhegaysto muu odhan inuun waa kuwa nimanka tolkoodoo iyagaa u war badane kooxdan yaryari waa irhaabiyiina hala celiyuuna muu odhan ee wuxuu damcay in bal iyana waxay hayaan la weydiiyo oo la waraysto labada dhanba inuu afti ka qaado markaas buu ku yidhi muslimiintii bal warrama idinkuna jacfar ibn abi aalib baa markaasi hadlay wuxuu yidhi boqorow waxaanu ahaan jirnay niman shirki iyo gaalnimo ku sugan sanamka caabuda bakhtiga cuna jaarka u daran wax kasta xalaashada badhba badhka iyaga uu dilo dhiigga iyaga aanu isbannaysanno wax naga xaaraanayna ma jirin wax noo xalaalina ma jirin hor baanu isaga soconnay annagoo nooca u nool ayaa ilaahay noo soo diray nebi annaga naga tirsan oo aanu garanayno ballankiisa iyo runsheegiisa iyo ammaanadiisa yacni nimaanu naqaano aan ahayn nimaanu khiyaamo iyo been iyo cahdi xumo iyo waxaanu ku naqaanay aan ahayn baa naloo soo diray ninkaas wuxuu noogu yeedhay buu leeya ilaahay noo soo diray nebiga ahi inaanu ilaahay keligii caabudno oo aanaan cidna ku lamaanaynin inaanu qaraabada iyo raximka iyo tolka xidhiidhino inaanu jaarka u fiicnaano inaanu ilaahay u soonno oo tukanno inaanu cibaada yacni wanaag oo dhan buuna faray wuxuu ku yidhi baa la yidhi markaasi hiraaqal hal macaka shay-un mima jaa-a bih wixii uu idinla yimi wax ma ka haysaan yani waxyigan uu idin keenay qur-aanka sheegayso bal haddaa wax ka haysaan sheega wuxuu kaloo u yeedha layidhi wadaadadoodii kristanka ayaa saaqifadoodii wixii o dhan buu yidhi soo fadhiista jacfar wuxuu yidhi haa waan haya haluma fatlu calaya maa jaa bihi buu yidhi bal igu akri buu yidhi haddaba waxaanuu la yimi jacfar ibn abi aalib saxaabi runtii caqli badan buu ahaa wuxuu ku akriyey suurad ka warramaysa muctaqadka iyagu rumaysnaayeen suuratu kahf ama maryama suuratu maryam ayuu markaasi ku akriyay kaafha yaa cayn saad suuraddaasuu ku akriyay najaashi markuu suuraddii dhegaystay ee uu fahmay ayuu ooye ilaa iyobaa la yidhahdaa gadhkiisi uu qoyey siduu u ooyayey wadaadadii kiristankaee meesha fadhiyeyna waa ooyeen wuxuu najaashi markaa yidhi warkan aad sheegayso iyo warkii muuse la yimi meel quray ka soo wada baxeen maye warkii muuse la yimi buu yidhi meel quray kasoo wada baxeen say riwaayaddaasi sheegayso markaasay quraysh nimankii quraysheedaa waxay arkeen inay jabeen markii la yidhi warkan uu maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam ee qur-aanka ah iyo warkii nebi muuse sheegayay oo kale waa waxyi un meel ka wada yimi ayay waxay damceen inay ninkan camar ibnulcaas la yidhaha waa daahiyat alcarab waa nin caqli badan sida aynu ku tago muu dooranin wuxuu isku dayay bal inuu dhan kale ka soo wareego oo bal jalse kale la sameeyo wuxuu yidhi nimanka kani ciise waxa ugu xun bay ka sheegaan wuxuu ogyahay in kiristanku ciise ay u haystaan inuu yahay ina ilaah ama ilaah uu yahay dabeetana wuxuu damcay inuu baabkaa ka soo galo oo baabkii ahaa nimankani waa niman xunxun oo tolkooda bay ka baxeenoo waa kaasu socon waa idan waa inuu imikana galaa inay kiristanka wax ka sheegaan oo idinkaba qaar wax idinka sheegaya inay yihiin wuxuu yidhi nimanka kani war xun bay ka sheegaan ayuha almelik buu yidhi innahum yaquuluuna fii ciisa qawla cadiima ciise waraad xun bay ka sheegaan najaasha haddana u yeedhay wuxuu ku yidhi maxaa jacfar buu yidhi maxaa ka tidhaahdaan ciise jacfar wuxuu yidhi waxaanu leenahay huwa cabdullaahi warasuuluh wa kalimatuhu waruuxuh alqaaha ilaa maryama alcadraa lbatuul waxaan leenahay buu yihi waa ilaahay addoonkiisii ciise waana ilaahay rasuulkiisii waa kelmaddii iyo ruuxdii ilaahay uu maryamo ku beeray saasaanu leenahay buu yidhi najaashi baa wuxuu yidhi maa cadaa ciisa bnu maryam mimaa qulta hada alcuud qori yarintu qaaday buu yihi qorigaa ah, wax uu dheer yahay intaa adigu aada sheegtay ciise ma jiro dabeetana wuxuu amray boqorkii ammaan nabadgelye in la siiyo muslimiinta tan umu slma markaasa waxay leedahay faaqaamuu maca khayri jaarin fii khayri daarin ayay umu slma ku tilmaamaysaa xadiidkaas iyo sanadkiisu xasan yahay wuxuu ku waxaanu degnay bay leedahay jaarkii u khayr badnaa kulala derse deriskii u fiicnaa iyo gurigii wanaagsanaa baanu saa ku degnay riwaayaat صaxiixihii waxay sheegaysaa wadaadada tan markaa laga warramayo ay la fadhiyee ooyey majlisan najaashi inuu qur-aanba soo degay adkaynayo mas'aladan qisadani siday u dhacdo ilaahay leeyihi walatajidanna aqrabahum mawaddata liladiina aamanuu aladiina qaluu ina nasaara dalika biana minhum qisiisiina waruhbaana waanahum laa yastakbiruun waida samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamc mima carafuu min alxaq yaquuluuna rabbana aamanaa faktubna maca ashaahidiin aayaddan qur aanoo ilaahay leeyay dadka ugu dhow muslimiinta kalgacal waxa ay yihiin kuwii yidhi nasaaraanu nahay waayo waxaa ka mida qisiisiin wadaaddo iyo ruhbaan kuwo cibaado u go-ay waxaanay yihiin baa ilahay yidhi kuwa aan iswaaweynaynin waxaad arkaysaa marka yacni ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey iyagoo ilintu ishooda ilini ay ka dareerayso waxaad moodaa mubaadaradii ama isku dayii quraysheed ee ahaa inay muhaajiriinta soo celiyaan inay ku khasaareen oo marka kan ay socon weyday muslimiintiina inay heleen meel ay degaan waxyaabaa runtii u fiirsiga lena waxaa ka mid ah mowqifkay muhaajiriintu caqiidadooda iska taageen may qarinin ciise manay ka warwareegin ee wixii ay ka rumaysnaayeen ee xaqiiqada ahaabay ka sheegeen iyagoo khilaafsan kiristanka agtooda wixii saa'idka ahaa warwareegin ee wixii ilaahay uu ku ogaayo diintooda ku yaallay bay sidooda u sheegeen mowqifkooda xaqiiqada ee inay caqiidadooda ka run sheegaanna ahna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku nabadgeliyey oo hijradoodaasi meel fiican ayay ugu dhacday oo waa degeen waxaase iska dhib badan kollayba dhul qurbaa ku noolaanti iyo nimankani dhul carbeed niman ku noolaay ahaayeen oo yimid dhul aan af carabi lagaga hadal ama aanay tol iyo toona la wadaagin midab iyo diintoona aanay la wadaagin waayo waxay u yimaadeen najaashi ama dawladdii waa qolada tan xabashida iminka kuwan hadda haysta iyo haadhigu meesha ka yimaadeen weeyaan iyo kooxda tani waayo xabashidan cusub waa mililik iyo xaylasalasiya kuwan baa samaystay laakiin xabashidii hore waa qoladan iminka iyo hadhiga loo yaqaano ayay boqortooyadan lahaan jiray boqorkoodan horena wuu islaamay dadka laakiin in badan waxa kaga qaldanta haddana boqoradii dambe ee uu nebigu waraaqa u dirdirayey mid dambe oo gaalabu kaasi ahaa laakiin kan hore islaame waa saxama isagoo asxama waanu islaamay islaamnimaanu ku dhintay nebigaana ku tukaday calayhi salaatu wasalaam nacyigiisii markii lasoo sheegay isagoo madiine jooga saxaabadii waxay dareemeen un dhib aada u tiro badan leh dhibtaasi suuradeeda sawirkeeda waxaynagaga filan markii muslimiinta kale ay hijroodeen ee madiine ay tageen ayaa qoladanina mar dambay ka yimaadeen xabashida dabeetana waa la dooday cumar iyo gabadh la odhan jiray asmaa bintu cumays ayaa murmay oo ka mid ah dumarkii u hijrooday maka kasoo u hijrooday xabashida ka soo noqday markaase cumar iyobaa waxay ku yidhahdeen annagaa dee hijradii nebiga idinkaga soo horrayno idinka xaq leh yacni nebiga annagaa hortiin u nimi oo dee muddo la joognay u gargaarayno la soconay gabadhaasoo gabadh caqli badnoodna ahayd ayaa waxay ku tidhi markaasi kalaa wallaahi kuntum maca rasuuli ma jirta bay tihi cumar waxaad sheegaysaane idinku waxaad la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo yucim jaa'icakum wayacdi jaahilakum idinku waxaa la socoteen ilaahay rasuulkiisiiyo kiina gaajaysanna quudinayey kiina aan wax garanayna waxu sheegayo wacdinayey annagu dhul fog oo qurba a baanu joognay oo aan rasuulnanala joogin cidinana wacdida iyo cid wax noo sheegto kalena aanay nala soconin bay tilmaamaysaa yacni qurbaday ka warramaysaa markaas ilaahay dartii iyo nabiga calayh isalaatu wasalaam diintii uu la yimi inaanu qaadana daraaddeed baananu xaggaa u joognay waxaanaanu ahayn bay leedahay kuwo kunaa nu'da wanukhaaf kuwo la dhibo oo cabsanaya baanu ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam warkoodii markuu dhegaystayna wuu u kala gar noqo wuxuu ku yidhi laysa biaxaqa bi minkum walahu waliasxaabihi hijratu waaxida walakum antum ahlu safiina hijrataan facaduma alfarxu bayna muhaajirati alxabasha xadiidku bukhaari ku yaalla waxa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam igamakiin awlaysana qolada tani cumar iyo kooxdiisoo hal hijro bay leeyihin idinku laakiinse laba hijraa leediin buu leeyahy tii hore xagga u hijrooteen iyo tan dambe a madiine usoo hijrooteen ilaa ay aada ugu farxeen muslimiintii meeshaasi u hijrooday oo dhammi calaa kulli xaal culamaai taariikh waxay wariyaan war aan min xayu sanad xoog u asaxin ama sanadkiisu aanu fiicnayn ahli lmakaaziguna ay sheegaan oo ah nin cubaydlaahi ibnu jaxash la odhan jiray oo ahaa ninkii qabay umu xabiiba bintu abi sufyaan ee uu nebigu markii dambe guursaday calayhi salaatu wasalaam ee ummahaatulmuminiin ka mid ah ninkaasi bay idhaahdaan wuxuu ka mid yahay ciddii kiristaanooday intii uu joogay xabashida kadibna isagu xabashidu ku dhintay hadday qisadaasi saa u tahay qiso kalaa jirta oo nin cabdiraxmaan ibnu khaalid la yidhaahda uu ku jiro saduuq lagu tilmaamayo sanadkeedu xasan yahay laakiin adigu marka laisku wada daro waa la daciifiya oo xadiiaan uma sugna bay leeyiin kaasina wuxuu sheegayaa inuu nebigaba wuxu sii dardaarmay laakiin calaa kulli xaal qisada hore haddaynu qaadano hadday sidaasi u jirto inuu ninkaasi ku kiristaamay waxaad arkaysaa ummad kasta oo dhulkii diinteeda iyo dadkeedu joogay ka tagta inay u bantaallo in la ugaadhsado oo ay fududahay markaasi in cidi ka daadato hadday dhacdayba in saxaaba badh laga ugaadhsan karay waxaad garan kartaa un cid kasta oo dhul gaalee tagtay oo wasat ama bia ama environment ama deegaan tagtay gaalnimo unay joogto ama cristan lagu haya ama waxaan lagu hayaa inay fududahay in cid badani ka daadato waana cabsida runtii maanta u taalla dadka soomaaliyeed ee in badan u kala qaxay caalamka gaaladu ay ka buuxdo oo weliba dhibta ugu badani ay tahay iyadoo dadka ugu badan ee joogaan ay dumar iyo caruur yihiin iyo dhalinyaro yani dadka ugu badan ee joogaa yihiin dad jilicsan ama dhibta labaad ee jirta ay tahay dad aan diinta wax badan ka aqoonin ama mar labaad ay jirto dhul badan oo aan xataa dad diin u sheegiyo waxba toon aanay la soconin ee gaalo un intay afka uga galeen ay iskala degeen in caruurta iyo dadka meesha ku kobca iyo aragtida iyo waxa kasoo baxa hadha uu cristan wada noqdaan ama diin laawayaal ay soo baxaan wax badan maaha inkastoo soomaalidu uu ka fakeraanuun qofku wuxuu cuno ma helaya kuwii xagga joogay se biil ma usoo diraya beledu doono isagu ha qaato markaasi umu xabiiba uu ninkaasi ka dhintayna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u khidbadeeyey yani ayaa guursaday oo najaashi usoo diray war in gabadha isaga loo guuriyo loo meheriyo nebigaana loo meheriyo calayhi salaatu wasalaam najaashi baana meherka ka bixiyey baa la yidhaahdaa sida musnadu imaamu axmed ku sugan isnaad saxiixa weliba iyo sunan abi daawuud ba yani xadiid saxay sida uu tilmaamayo afar boqol eh, afar kun ayaanu meher ugu bixiyey isagu eh, najaasha meherkana ka bixiyey oo afar boqol oo mehero bixiyey afar kun oo mehero ka bixiyey waxaanu kusoo daray markaasi iyadii iyo ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dib ugu soo daray saxaabiga la odhan jiray shuraxbiil ibnu xasna ayaa lasoo soo raaciyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxba muu dirin hantidan tirada badan lana najaashi ayaa ka bixiyey waxaanu ahaan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam meherka uu dumarkiisa meheriyo haweenka meherku ka bixiyey dhammaantood waxay wada ahaayeen afar boqol oo dirham dirham ayuu haweenkiisa kaleoo dhan nebigu uu ku mehersaday laakiin haweenayda tan afar kun oo dirham ayaa laga bixiyey saxaabadii xaggan iyo nebiga u hijrootay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii u hijrootay baan ujeedaa dhulka xabashida ee muddada deganayd kadib waxay mar labaad usoo hijroodeen madiina markii muslimiintu ay madiine degtay intoodii badnayd weliba kooxahoodii ugu dambeeyey oo jacfar ibnu abi aalib uu wadaana waxaabay yimaadeen khaybar markii la furtay ayay soo gaadheen laakiin intii ay meesha joogeen waxaa kaloo ugu yimi koox kale oo saxaabo ah oo iyana soo hijrootay oo gaadhayabaa lagu tilmaamaa sida xadiidka bukhaari uu sheegayo saddex iyo konton nin ka kooban oo wato saxaabigii la odhan jiray abu muusa alashcari oo yaman ah ashcariyiin ah kooxda tan waxaa la yidhaahdaa yaman bay ka yimaadeen dabeetana doontaasay soo raaceen waxay rabeen inay qabtaan nebiga calayhi salaatu wasalaam dee doonyihii shiraaca lahaabay ahayde baddaa ku kacday dabeetana heebtan heebtanuun xabashida ayay kusoo dul duldhaceenu markaas bay iska ugu yimaadeen saxaabadii kale halkan joogtay kadib baa layse soo wada raacay hadhow ayay iyaguna yimaadeen madiine markii dambe iyana laba goor bay markaa hijradoodii noqotay iyagoo markii hore u qastiyey inay madiine qabtaan laakiin doonta aanbatay ay geysay xabashida kadib bay xaggaasi ka soo hijroodeen taasi waa qisada ku saabsiisan xabashida iyo uhijroodkoodii haddaynu dib ugu noqonno markaasi maka muddadan ay saxaabadani xaggan kusoo maqnaayeen iyo wixii dhacay waxaynu nidhi saxaabadii sideetanadaa dadkaa ka badani waa ka hijroodeen oo xaggan bay soo qabteen dadka intii ku hadhee hijroon kari weyday ama bixi kari weydayna sidii baa loo dhibay nebiguna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wixii meesha joogay sidii bay diinta u faafinayeen oy diinta u socotay dadyawga soo islaamay markaa waktigaasi waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray cumar bin اkhaaab radia allahu canhu cumar bn اkhaaab iyo qaabku u islaamay waxa xadiid saxiixa oo ku soo arooray ma jiro laakiin ibnu isxaaq ayaa wuxuu tilmaamayaa un islaamnimada cumar inay dhacday intii xabashada loo hijrooday kadib yacni weliba hijradii koowaad dabadeed inay dhacday waaqidi oo ninkaynu dhowrka goor soo tilmaamnayna wuxuu leeyahay waxay dhacday sanadkii lixaad dilxija sanadkii lixaad ee bicsada weliba wuxuu leeyay isagoo cumarna markaa nin lix iyo labaatan jir ah riwaayada waaqidi waaqidi aynu nihi axaadiistiisa lama qaato waxa uu odhanayaa muslimiintu afartan ama konton ama lix iyo konton meelahaas bay ahaayeen buu leeyahy duuduuba waxa ay arrinku ku kooban yahay uun cumar wuxuu ahaa nin xoog badan oo ragga wasniga ku leh magaca ku leh carab dhexdeeda ka mid ah waxaanu soo islaamay in wakti muslimiinta aada loo dhibayey oo adaagu uu ku dhibadna cumarna markii hore islaamnimada halka uu ka joogay waxaad ka garan kartaa xadiidka saxiixe maalan bukhaari ku yaala ee uu ka waramayo ninka la yidhahdo saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nawf ibnu nafiil oo ah nimay ilmaadeeriyeen cumar cumarna walaashii qabay faatima gabadhii la odhan jiray qabay faatima bint lkhitaab gabadha la yidhahduu qabay ayaa wuxuu leeyahay wallaahi laqad ra'aytunii waina cumar limawt waxaa ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi waxaan soo maro oo ay joogtay buu leeyaho la arkay iyadoo cumar uu islaamnimo daraaddeed igu xidho intii aanu islaamin yani intuu xidhay inuu ciqaabi jiray ninkana ilmadeerka iyo qaba idan cumar wuxuu ka mid ahaa un dadka dhiba maxay muslimiinta ayuu ka mid ahaa dadka badhna qisaska badh waxay isku xidhiidhiyaan markaa ninkaasi la yidhaahdo saciid ibnu zayd iyo islaamnimada cumar oo qiso ayaa jirta iyana aan asaxin oo sheegaysa inuu ku talagalay inuu nin dilo oo dabeetna isagoo maagmaagaya uu nin kaloo saxaabi yidhi waar aan cumar iska celina maanta oo yidhi maad gurigiina islaamnimada ka celisid intaad annaga nagu soo socoto oo uu maqlay markaasi markaasi ugu horraysay in walaashihii islaamtay iyo ninka kani dabeetana gurigoodii uu yimi nabar uu ku dhuftay kadib waraaq qur-aan oo ay akhrinayaan uu ka qaaday taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa suuraddaasi ay ahayd laakiin ma asixin iyaduna qisada cumar laakiin waxaa kaaga filanaya siduu u adaadkaa iyo islaamnimada uga fogaa marka hore waxaynu soo qaadan doonaa maalan waxa umu cabdilaahi gabadha la yidhaahdo iyo ninkeeda oo ka mida ah dadkii xabashida u hijroonayay cumar nin adadagna wuu ahaa mararka qaarkood nin naxariis badanna wuu ahaa ayaa waxay leedahay annagoo guurayna oo xidhxidhanayno oo rabno inaanu baxno oo ninkaygiina uu ku maqan yahay bay leedahay iga tegay oo uu ku maqan yahay yani qalab urursigii uu ku maqan yahay anna aan xidhxidhayo sii baxaya cumar igu soo baxay bay tiri markaasuu iskay dul taagay isagoo gaalkiisiiya wuxuu igu yidhi bay tidhi waana nimankii aanu dhibta kala kulmi jirnay bay leedahay cumarku wuxuu igu yidhi bay tidhi xaggaad qabanaysaa miyaad tegaysaa bay tihi innahu lilinطilaaqi yawmu cabdallah waxaan u malaynaya inaad safraysaan waa tegistiinni miya markaasaa waxaan ku idhi bay tihi nacam wallahi lanukrijanna fii ardi illah aadaytumuuna waqahartumuuna xataa yajcala allahu mahraja haa wallaahi baan ku dhaartee waa ka tegaynaa meeshan aad degantihin ilaahay dhulkiisaasaanu u na dhibtoo nafta isugu kaayo keentaan ku idhi bay tihi cumar cumar calaacalkii ay gabadhani calaacashay ayuu ka naxay dabeetana wuxuu ku yidhi saxibukum allah alla haydin dhawro ayuu yidhi iskaga kay tegey bay tiri gabadhii waxay ka yaro dareentay cumar inuu u naxariistay oo kale sidiibuu kaga tegey camir baa yimi ninkeedii markuu yimi baan u sheegay bay tiro waxaan idhi bay tihi abaa cabdallaahiyow haddaad arki lahayd cumar maanta siduu u murugooday markuu arkay inagoo safraynoo baxayna wuxuu ku yidhi aamicti fii islaami nayaha buu ku yidhi ma islaamnimada cumar baa ayaa hunguri kaa haya yani siduu ufogaa ninkan ma ka rajaynayo ma islaamnimada cumar ayaa hunguri kaa hayaabuu ku yidhi markaasay ku tidhi ha cumar islaami maayo buu yidhi falaa yuslim ladii raayuslim aladii ra'ayta xataa yuslima ximaaru lkhiaab kaad sheegaysaa islaami maayobay ayuu ku yidhi ilaa iyo dameerka khitaab islaamo mooyaane yani dameerkaasaa ka hor islaamaya cumar siduu u fog yahay waxaanu rabay inuu ka quusiyo arrintani waa qisaska waxaa iyagana soo wariya ahlu siyarku laakiin waxaa meesha muuqata gabadhu inay ka ra'yi toosnayd nebiguna calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka sunani termedi ku ku sugan ee sanadkiisu yani uu termedi ku tilmaamay xasanun saxiixa inuu yahay waxa uu sheegayaa xadiidka oo صaxiix calaa kulli xaal culamadu markay isu geegeeyaan waxa uu sheegayaa xadiidkaasi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu ilaahay baryi jiray inuu ilaahay diinta tan ugu gargaaro cumar ilaahayna ducadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waa aqbalay dabeetana cumar wuu soo islaamay markuu soo islaamayna runtii wuxuu ka mid noqday arkaantii ugu waaweyneyd ee dadka muslimiinta ay ku tiirsadaan bale waxay gaadhay markuu soo islaamay in dadku masaajidka ay ku tukadaan iyadaan cidna dhiban ibnu mascuud ayaa xadiidka bukhaari ku yaalla waa kii lahaa maa zilnaa acizata munda aslama cumaru buu yidhi maanan ka suulin buu yidhi inaanu dad sharaf le oo cizole noqonno sidii cumar uu u islaamay mar kale waa ka tilmaamaya xadiid abaqaat ibnu sacad ku yaallo sanad saxiixa ah ku arooray laqad ra'aytunaa wamaa nastaiicu an nusalliya bilbeyti xataa aslama cumar falama aslama cumar qaatalahum xataa taraquuna nusalli waxaa la arki jiray buu leeyahy waxaan soo joogay iyadoo aanan awoodin inaanu masaajidka ku tukan karno ilaa iyo uu cumar islaamay buu leeyahy markuu islaamay buu dagaalamay ilaa iyo ay naga tageenoo noo ogolaadeen inaanu ku tukan karno masaajidka mar kale xadiiu mucjam kabiirka ku yaala abraani oo isna isnaadkiisu xasan yahay waa kale ibnu mascuud laftiisii ina islaamuhu kaana nasraa buu yidhi diinta soo gelistuu soo galay cumar waxay ahayd nasri guul alle uu islaamka siiyey islaam mucjamkaasi cabdillaahi bnu cabbaas waa ka isaguna sheegaya cumar isagoo ka waramaya xadiiskiisna waa xasan sanadkiisu cumar maalintii midida la geliyey uu dhiman doono ee dambe khilaafadiisii markii midida la geliyo ibnu cabaas isisoo dultaagay isagoo leh cumar buu la hadlayo wuxuu ku lahaa falamaa aslamta kaana islaamuka cizan waadhara allahu bika alislaam warasuulu llahi waasxaabah warasuula allahi waasxaabah markii aada islaamtay buu leeyahay cumarow wuxuay islaamnimadaadii horena ahayd casiiznimo iyo sharafti oo ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimada iyo rasuulkiisii iyo saxaabadiisiiba uu kugu kor yeelo kugu muujiyey cumar iyo siduu islaamay haddaynu soo qaadano qiso shaahid oo cayaanu soo aroorinaya oo siirada ibnu hashaam iyo ibnu isxaaq ba ay sanad xasana kusoo saaraan ibnu kaiirna uu leeyahay waaba sanadku jayid cabdillaahi ibnu cumar cabdillahi ibnu cumar ibnu lkhaaab weeyaan inankiisii oo ka waramaya wixii dhacay markaasi uu cumar islaamay oo le waktigaa inan yaroo caqlilo wax kala garanayaan ahaa buu leeyahay waliba waa meelahay kasoo qaataan yacnii islaamnimada cumar inay wakhtiyadan ku beegnayd waxay ka qaadaan maadaama cabdillaahi bni cumar da wax kala garanaysa uu ahaa ghaswatu bederna raggii loo diiday oo hayo afariyo toban jir ahaa yacnii inay wakhtiyadaa ku beegnayd beder horteed inay ku dhacayso un muddo aan toban sano ka yar oo wakhtiyadaa ku beegana waa meelahay isaga geeyaan yacnii qisada tani wakhtigii ay dhacday markay xisaabinayaan culamaai taariikh qisadan xadadkeeda da-daa cabdillaahi yaray ku xisaabtamaan waay cabdilaahi qisada wuxuu inoo sheegi doonaa isagoo inan yara oo aabihii daba socda inay waxaan oo dhami dhaceen oo sheekada tan caqliyeynayay waktigii badanna inuu nin loo diidayba inuu eh, uxud dagaalka galo dagaal labada dagaal midna loo diiday midna loo ogolaadoo dhalinyaraa inuu ahaa calaa kulli xaal wuxuu leeyahay aabbahay markuu islaamay ayuu wuxuu yidhi ayu qurayshin anqalu lilxadiid quraysh nin maa warkiisu dadka gaadhsiin og ii sheega ninka dadka ugu warkiisu yacnii wuxuu rabaa islaamnimadiisa inuu ka sheego iclaamka ugu weyne markaa quraysh dhexdeeda ka jira si dadoo dhamiba uu u ogaado warka cumar aanu marnaba u qarsoomin markaasu wuxuu leeyahay quraysh warka yaa u qaali og waxaa la yidhi buu yidhi nin la ydhaha jamiil ibnu m ibnu macmar aljumaxi ninkaas buu ku kallahay baa la yidhi gurigiisi iyo xaggiisi cabdilaahi bni cumar wuxuu leeyahy faqadawtu atabic ahara waandur maa yafcal waan soo dabagalay buu leeyahay aabbahay anigoo bal eegaya waxa uu sameeya buu yidhi anoo inanabu cabdillahi wuxuu leeyahy wa ghulaamun acqil kula maa ra'ayt wiil yaroo wuxuu arkaba garan karoo fahmi kara ahaa buu leeyahy markii uu ninkii u yimi ayuu wuxuu ku yidhi bu yidhi acalimta ya jamaail annii qad aslamtu wadakhaltu fii diini muxamed waryaahe buu ku yidhi ninkii war ma ogtahay buu yidhi horta inaan islaamay oo diintii nebi maxamed galay ninkii lagu yidhi in quraysh oo dhan isagaa uu warka uu qaadi og ayuu warkiisii u sheegaya cumaroo caynkaasu ku yidhi ibnu cumar wuxuu leeyahay wiilkii isagoo hadlaya fa wallaahi maa raajacahu xataa qaama yajuru ridaa'ah ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi hadalka kumuu celinin buu yidhi ee ninkii wuu istaagay isagoo maradiisii jiidaya buu yidhi hataa maradii aan saani u qaadan isagoo marada jiidaya ayuu dhaqaaqay buu yidhi cumarna wuu dabagalay buu yidhi anna waan sii dabagalay buu leeyay yarkii xadiidka warinaya markaa saddexdoodii oo istaba socda ayaa qabtay xaggii masjidka wuxuu istaagay buu yidhi ninkii baabilmasjid markuu marayey ayuu qaylo labada dhagood isqabtay buu yidhi isagoo le macshara quraysh qurayshina markaa andiyadoodii maalihii reer waliba ama oday waliba majliskii uu ku lahaa masaajidka iyo halkii la kala fadhiisan jiray iyagoo fadhiya ayuu labada dhagood isqabtay buu yidhi oole qurayshay alaa ina cumara qad saba cumar diintiinii wuu ka baxay saba waxay u isticmaalaan qofka diinta ka baxee diin kala gala yacni wuxuu leeyahay cumar diintiinii wuu ka baxo kaanama uu bidcoole noqday cumar baa isdaba taagoo le been buu sheegay ee wallaahi waan islaamay oo ashhadu an laa ilaha illa allah ana muxamadan rasuullah saba adan buu diidaya cumarna yani ninka diintooda ka baxay diin kala gala unba iskaga isticmaali jiray isna wuxuu leeya anigu diin kala gelisi ma jirte ilaahay baan ku dhaartay waan islaamay buu leeya dabeetana meeshiibuu ka ashahaatay wixii naadiyada fadhiyo dhan baa soo kacay markaa dagaal baa bilaabmay cumarna wuu dagaalamay dagaalkii wuxuu socday buu cabdillahi bnu cumar leeyahy xataa qaamat ishamsu calaa ru'uusihim ilaa ay cadceedu kululaatayo dadka madaxii yani cadceed kulayl baa laysla gaadhay sidii laysu dilayay markay cadceediina kululaatay dadkiina ka tiro batay ayuu markii dambe cumar daalay buu yidhi markaasuu iska fadhiistay ila waa magaalo dhan iyo nin qura dagaalamaya markii laysku cadceedsaday ee uu daalay ayuu iska fadhiistay buu yidhi way isdul taagan iyagoo ku xoomay oo weli la rabo in la dilo oo isaguna leeyahay buu yidhi ifcaluu maa badaa lakum wax allaaliya waxay idiin muuqda aniga waxba hay tudhine sameeya faaxlifu billaahi an low qad kunna alaamiata rajul laqad taraknaaha lakum aw taraktumuuha lana waxaad doontaan yeela buu yidhi haynixina ilaahay baan ku dhaartay haddaan saddex boqol oo nin gaadhnay ma ka wada deganaan mayna ama waa idinka saari ama waa idiniga saaraya saad doontaan yeela buu ku yidhi haddaan saddex boqol oo nin helo maka ama waa idinka saaraya ama waa idiniga saari doontaaye waxba haynixina saad doontaan yeela iyadoo nabarkii sidii loogu boobayo isna sidaa leeyahay buu leeyahay wiilkii yaraaye daba socday ayaa oday dhar qurux badan sitoo xaragoonaya oyadii quraysheed ka midabaa soo baxay buu yidhi dabeetana wuxuu yidhi maa sha'nukum war waa maxay waxaan dhacayee lagu buuqsan yahi waxay yidhaahdeen sabaa ah cumaru cumar baa diintii ka baxay bay yidhaahdeen waar balukaadiya buu ku yidhi ninkani hadduu naftiisa diin u doortay maxaa idinku ka rabtaan buu ku yidhi ma waxaad doonaysaan reer banu caday ibnu kacab waa qabiilku ka dhashay war reer hebel wallaahi baanu cumar sidaa idinkugu daynaynin haddaa cumar dishaan reer hebel unbaa isdili doontaane ma waxaa rabtaan inaad reer hebel dagaalantaan buu leeyahy yani cumar waa nin la garanayo reer hebel ninkaa intaa halkaa ku dishaan idinka tegi maayaan ee ma waxaad doonaysaan buu leeya inaad reer hebel iska haddaydan rabin reer banu caday inaad la dagaal gashaan iska daaya ninkan ha diline cabdilaahi yaroo xadiidka warinaya wuxuu idhi fa wallaahi lakaanamaa kaanuu hawban kushia canhu waxaad moodaysay buu yidhi maro saarnaydoo laga rogayuna inay ahaayeen markuu ninkani intaa yidhi baa dadkii ku xoosana dib uga istaageen cabdillaahi ibnu cumar xadiid kaloo bukhaari ku yaalla sida uu tilmaamayo ayaa wuxuu leeyahy beri dambe aan aabbahay waxaan ka ogaaday isagu markaa dee inaan yaroo waxaan dhacay uun gargaranaya buu ahaa beri dambe aabbahay wuxuu ii sheegay buu yihi ninkii inuu ahaa alcaas ibnu waail sahmi ninkii la odhan jiray caas ibnu waail camar ninkaynu sheegaynay daahiyatulcaraba aabbihii weeyaan waa odayadii ugu adadkaay ee buu ka mid ahaa laakiin markan uun ilaahay ah, cumar waa ku bixiyey caas ibnu waail inuu ahaa odaygii caynkan yidhina markaa dambaan ogaaday buu yidhi radulficilkii ama jawaabtii ay qurayshi ka bixisay islaamnimada cumar jawaab aada u adag bay ilaa iyo baa la yidhaahdaa waadu waadiga makiba dad uu dareeray rabay inay cumar dilaan xadiid kaloo musnadu imaamu axmed ku sugano sanad saxiixii waxa uu sheegaya yani inay waadiguba dad inuu noqdo iyagoo raba in la dilo sanadku wuxuu sax yahay baa la idhaha ilaa shurayx ibnu cubayd ninka la dhaha lakiin inta dambe waa mursal daciifa calaa kullin waxaa meesha ka muuqanayso sida xooggan ay isugu dayayeen ama loo maki u dareentay islaamnimada cumar riwaayaadka kale tirada badan leh inuu meele ugu gaban jiray iyo qur-aanka inuu siaan u dhagaysan jiray iyo inaade inadeerkii iyo gabadha ay walaalayiin gurigooda inuu tago nabar ku dhuftay iyo kuwaasoo dhami waa qisas ku soo aroora ahlu siyar walmaqaazi ay soo arooriyaan laakiin ariiq saxiixa ah aan ku sugmin midina wax se sii fog maaha inuu qur-aanka ka maqlo gurigaasi yani sanad ahaan un leenahay ma ahaan un baanay asiina taarikh ahaan inay dhacday waa iska suurtagal wax sii fog maahana inuu cumaar xejin kari waayo طaaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa inuu dhegaysto oo uu xejin kari waayo uu islaamo qur-aankani ta'hiirka inuu ku sameeyaana wax fog maaha waxaynu tilmaamaynaa cumuuman un waa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu islaamkii faafinayey saxaabaduna aad ay loo dhibayey ama dhib tiro badani ay haysatay waktigaasi laakiin cumar uu islaamay waxaa muuqata cumar nin adadag inuu iska ahaa oo keligii islaamnimadiisa ninkaa quraysh oo dhan ula badheedhay oo ku tukaday kacbada sida uu ibnu mascuud sheegayana inay sababtay markii dambe in la aqbalaba inay ku tukan karaan kacbada saxaabada tani laakiin haddana waxaa muuqata uun qurayshi inay adkaysan kari weyday inay warkan sii dhegaystaan dabeetana waxaa bilaabmay go'doomin cusub iyo afkaar cusub iyo qaab cusub waxaa bilaabmay ra'yiga gaalada maantu ay dunida ku wadaan mid lamid mid ah waxaan la yidhahda cunaqabatayn dhaqaale in waddan ama dad ama bulsho lagu sameeyo ayaa la bilaabay in lagu sameeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cidda taageertaba gaal iyo muslim wuxuu doonaba ha ahaadee reer banu hashim oo dhammi way taageereen gaalkoodii iyo muslimkoodiiba taasi waxay keensatay markaas in quraysh oo dhamme ay isugu tagto in qabiilkaa iyo muslimiinta iyo inta raacdoo dhan in cunaqabatayn lagu sameeyo in sha allahu halkaasaynu ka bilaabi doonaa berito wallahu aclam wabilahi towfiiq